assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo kontonaad ee kitaabka aaab عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أbا طلحة وأbا دuجانة ومعاaذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصاar خمرaan u shubaayey nimankaas ayaan khamro u shubaayey intaan la xarimin فدخل عlaynaa dاkل qof baa noo soo galay faqاala xadثa أمر xadaثa khabarun war baa yimid waxba wax cusub baa yimid nazla taxriimu اlkhamri khamrada taxriiminteedii ayaa soo degtay faagfa'naaha waan daadinay yowma idin maalinta wa inahaa lakhaliiطu اlbusri wالtamr waxayna ahayd isku jir busri iyo iyo muxuha timir isugu jira busrigu waa intaan weli rutab noqonin marka ay la cuni kara ay macaan tahay laakiin adag eh, tahay rutubka qoyan ee kala siisiibmaya ayna noqonin kolkaasaa la yidhaahaa eh, busri la yidhaahaa ayb marka busrigaas iyo tamri timir la isku daray ayayna ka koobnayd busrigaas marka kolka laga samaynayo isaga eh, nabiidka ama khamrada laga samaynayo waa la jajabin jiray isagoo adag yahay oo qoyaayo waa la jajabin jiro marka fadiiq baa lagu magacaabi jiray qaala qataada qataadat bnu dicaama ka warinaya xadiidka anas ka warinayaaba wuxuu yidhi wa qaala anas bnu maalikin laqad xurimat alkhamru khamrada waa la xaaraantinimeey wa kaanat caamatu khumuurihim yowmaidin khaliita atamri waalbusri badanka waxay khamra maalintaa ka dhigtaana wuxuu ahaa isku jirka la ysku daray timirta iyo busriga la ysku daray bay ahayd marka taasaa u badnaa fadiiq weliba ay ku magacaabi jireen kaasaa ugu badnaa waxay timir ka dhigtaan maalintaa marka tan waxaa tusinaya waxa khamro lagu magacaabo ee la xaraameeyey inuu yahay wax alla wixii muskara oo weliba ka ku soo degay ee mubaasharatan kolkaa kolka usoo degay midka la cabi jiray la isticmaali jiray midka timirta laga sameeya uu ahaa baab alhamru min hamsati ashyaa عن بن cمر رضي الله عنهma qال خطب cمر رضي الله عنه عlى منبri رasuuلi الlahi صلى الله عليه وسلم mimbarkii rasuulka عalيه الصلاaةu وaسلام iyo cmar ku khudbeeyey markuu أميir المؤمiنiin ahaa رضي الله عنه فxamid الله وأثنى عlيه ثuma qاal أmا bعd أlا وإن الخمر نزل تxريمha يومa نزل وهiy min خمسة أشhyاء khamrada wuxuu soo degay taxriimkeedu maalintii uu soo degay iyada oo shan shay dadku ay ka samaystaan min alxinطة والshaciir والtamr والzabiib والcasal intaa iyagoo dadku ka samaystaan ma ayuu soo degay taxriimkeeda xadiidkii anas marka uu sheegayey wuxuu ahaa isagu wuxuu ka hadlaayay un ahlulmadiina gaar ahaan uga hadlayay marse wuxuu ka hadlaayaa muxuu ahaay carabta oo dhan ka hadlaaya iyadoo intaa ay ka samaystaan khamrada dadku ka samaystaan yuu soo degay ayb wاlkhamru maa khamara alcaqla maa khamara alcaqla yani maa gata alcaqla wax alla wax caqliga daboolo oo dhan kaasaa la yidhahaa khamro la yidhaahaa wa halaaثaةu أshyaa wadidtu ayuha الnaasu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama kana cahida ilayna fiiha saddex shay waxaan jeclaan lahaa dad yahow rasuulka ilaahay inuu nagula ballamo oo yani amar sariixa noo caddeeyo yaan jeclaan lahaa isagoon saddexdaa aan noo caddaynin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naga dhintuu leey aljadd waalkalaala wa abwaabu min abwaabi min abwaabi alriba saddexdaasuu leeyahy aljadd yani miiraasu ljad awowga dhaxalkiisa awowga dhaxalkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo noo caddaynin buu naga dhintuu leey ayib hal xadiid baa la sheegay oo inuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu sudus siiyey xadiidkiina saxaabigii sheegay yaa la jiray marka la yidhi oo dadka wax la dhexlaya yuu ahaa waa iskhilaafayaa dhaxalku waa iskhilaafaya hadda dadka la jooga buu isku khilaafayahay wuxuu yidhi garan maayo halkaa xadiis mooyaane marka wax kale oo miiraadka jidka ku saabsan lagama warinin nebiga alayh isalaatu wasalaam halkiina marka tafsiil waa loo waayay marka nebigu alayh isalaatu wasalaam jidka isagaanu noo caddaynin yuu naga tegay inuu noo caddeeyaan jeclaan lahaa buu leeyahay miraadka jedka marka wuxuu noqday zamankii saxaabada masaa-isha waajahday masaa-isha ugu adadag ayuu ahaa masaa-isha ugu adadag yuu ahaa marka iyaguna labay u kala baxeenoo qaar waxay yidhaaheen jedku aayaadka awowga ka hadlay ayaa saamaynaya waxaan ujeedaa aabbaha ka hadlay mxuu ahay yay soo gelayaanoo awowgu waa aabbo oo wax alla wuxuu aabbuhu dhexlayay bu dhexlaaya qof alla qofku aabbuhu xijaabayayba waa dhexlayaa gaar ahaan waxaa ugu sii adag marka awowga iyo walaaluhu ay wada jiraan miiraahu ljaddi walikhwa yaa ugu adag marka qaar waxay u arkeen waxay dhahan jadku waa aabbo weeyaanoo aayadihii muxuu ahay aabbaha ka hadlaaya isaguna uu soo gelayaa walaalaha waa xijaabayaa wuxuu aabbuhu dhexlaya u dhexlaya qaarna marka waxay u arkeen jadka iyo walaaluhu inay siman yihiin oo marka waa isla dhexlayaan bay yidhaahaan taasayna marka tafaasiil iyo soo geliyeen oo kitaab almawaariis ayb kutub almawaariis ay ka hadasho kutub lfiqi walkalaala kalaaladana waataynu soo marray khudbadiisii aynu ku soo marray xadiidkii jaabirna waa kaynu ku soo marray marka kalaalada waaba caddeeyo ilaah qur'aankuu ku sheegay oo muxuu ahay suuratu nisaa aayadda ugu dambaysa waa kii alla ku sheegay laakiin waxay ka mid ahayd masaa-ishii cumar u bixi weyday ima ka mid ahayd waa ku odhan jiray mas'ale aan sidaan u weydiiyey u weydiiyeyna nebiga ma jiro suu hadalka igu adkeeyey igu canaantay tu igu canaantayna ma jiro <clears throat> ayb waana kii ku yidhi mxuaha takfiika aayat sayf alatii fii akhiri suurati nisa marka aayaddaasay ku caddahay kalaalada lakiin cumar bayna u bixin ayib khudbadiisiina waa kaynu kusoo marro odhan jiray haddaan sii noolaado xugun oo qof waliba gartaa baan ku xukumi doonaa wa abwaabu min abwaabi riba masaa'il min masaa'il الriba ribada masaa'isheeda qaar ka midana isagoo nabiguna iyaduna inuu noo caddeeyo ayaan jeclaan lahaa buu leeyay taa uu marka abwaabta uu sheegayo cumar lama garanayo laakiin waxaa suurooday inuu ka wado riba alfadlida uu ka wado sidii ibnu cabaas oo kale marka uu ibnu cabaas markii hore odhan jira intaan abu saciid alqudri u caddaynin inayna riba alfadlidu ayna dhib lahayn inuu sidaas oo kale marka isagana shaki uga jira baa suuroowday laakiin xadiidku u caddaysa marka ribada riba alfadl iyo riba nasiica labadaba waa caddaysay inaan cumar soo gaarhin ba iyadan iska soo <clears throat> baabu nahy an yumbada zabiibu watamru timirta iyo zabiibka in la isku daro oo nebid laga samaysto nahyiga la yska in gaar midba gaarkiisa laga dhiga mooya can jaabir bni cabdillahi alansaariyi radi allahu canhuma can rasuuli اllahi salى allahu aleyh wasalam annahu nahaa an yumbada atamru wazabiibu jamiican in la isku daro oo nebid laga wada dhigo labadooda yuu nahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa nahaa an yunbada arutabu waalbusru jamiican rutabkiiyo busrigana in laysku daro ayuu nahiyey sababta uu nahiyeyna waxaa lagu sheegaa inuu yahay horay bay durbe u fasaadayaanoo kolkii laysku daro taasiirkooda xoog badanaya durba muskar bay noqonayaa laakiin haddii midba gaarkiisa laga dhigo in muddo abuu ah muxuuha isagoo nebid macaaniska ohoo biyihiina macaaneeyey aan muskarna ahayn yuu in muddo a ah joogi karaa وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عnه qاla qاla رasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم man shariba النبيda minkm ninkii nebid cabayo idinka midihi falyashrabhu ha cabo zabiiban fardan zabiib keligiisa ha cabo zabiib keligiisa intuu biyo ku qoysto kolkuu biyaha ku macaanaado ha cabo aw tamran fardan ama timir keligeeda aw busran fardan yani isku darkii xadiidkii horuu la macneeyahay isku darkii baa la diidaya baabu الnahyi can اlintibaadi fi اdubaa'i wاlmuzafat qarada iyo iyo ashuumada mxuaha laamiga la mariyey dusha laga mariyey in nebid lagu samaysto nahyigii la iska reebay can zaadana qaal qultu libni cumara radia allahu canهuma xadiثnii bima nahaa canhu nabiyu salى اllahu عalayhi waslama min alashribati balagadka ee kusoo gaadhay yani waxa ashribada ah nebi uu nahiyey kusoo gaadhay iiga warran baan ku idhi wafasirhu lii bilugatina luqadayada iigu fasir zaadan marka wuxuu ahaa muxuu ahaayey nimankii asalkoodii faris uu ahaa ee yeman joogi jiray buu ka mid ahay abnaada loo dhihi jiray marka wuxuu leeyahay luqada luqa aan garanayo igu fasir oo asnaadaad idinku u taqaanaan iyo ha igu sheegine mid aan garanayo igu sheeg fa ina lakum lugatan siwaa luqatina luqaan luqadayada hinbaad inku leedihiin faqaala markaasu wuxuu yihi ibnu cumar radi allahu canhuma nahaa rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam can اlxantam wa hiya aljara waana jarada xantamku waa u fasiray jarada oo dhan ma wada ahe jaro akhdar ahoo nooc mucayana baa la odhan jiray waynu soo marraan u malaynaya wa can اdubbaa'i wa hiya alqarca wa can اlmuzafat wa huwa almuqayar qaar iyo zifti baa isku mid oo yani walmatliyu bizifti aw bilqaar midka laamiga dusha laga mariye weeyaan wa can الnaqiiri wa hiya الnaklatu tun tunsaxu nasxan yani tunqaru naqran la qoraayo la daloolinayo la xordaayo watunqaru watunqaru naqran wuu sii fasiraya waa isku mid marka tunsaxu iyo wa amara an yuntabada fi اlasqiya wuxuuna amray nebigu alayh الsalaatu wasalaam kuwaas weelashaasu ka manciyo wuxuu amrayna in asqiya waa jamcu siqa waxaa weye waa qirabta biyaha lagu shubto weeye sharaabka lagu shubto oo dhan ayaa la yidhaahaa taasuu ka nahiyey ayb laakiin waa kaynu soo marray inuu mansuuq yahay nahyigaas xadiidka ibnu cabaasna sidan oo kale uu nebigu alayhi salaatu wasalaam wafdu cabdilqays markay u yimaadeen uga nahiyey laakiin goortii dambe waa kii nebigu alayhi salaatu wasalaam odhan jiray waxaan idinka nahiyey inaad weelashaas nebid ku samaysataane weel kastaba ku samaysta walaa tashrabu muskira muskirun iska ilaaliya marka weelashaas nahyigooda nebiyada in lagu samaystay la iska nahiyey sababtuna waxaa la yidhi wuxuu ahaa inay kuwan mxua horay durba uu sharaabka u fasaadayo iskaarka uu kusoo degdegayo markaa goortii dambena nebiga alayh isalaatu wasalaam waa nasakhay oo waa waa baneeyey weelkii la doona marka sharaabka lagu samaysan karaa laakiin waa muskir haddii uu noqdo oo kolba muxuaha uu soo bilaabo inuu xumba xumbeeyo waa in la daabiyaa وعn jaabir baabu ibaaxaةi اlintibaadi fi tawri الxijaarة عn jaabir bn cabd الlahi radي allahu canهuma qaala kana yunbadu lirasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm fi siqaa qir baa nabiga alayh الsalaatu wasalaam nebidii loogu samayn jiray faإida lam yakun faإida lam yajiduu lahu siqاءa hadday siqo u waayaanna nubida lahu fii tawrin min xijaara weel dhagxan laga qoray oo muxuu ahaa eh, oo towr la odhan jiray kolka eh, weelka laga samayn jiray ama dhagxantaa laga samayn jiray ama nuxaasaa laga samayn jiray kaasaa loogu nabiidka loogu samayn jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam faqaala qaala bacdu lqowm eh, ragga qaarkood ba waxay dhahan waana ana asmacu anoo maqlaya liabi zubayr abi zubayrkaa jaabir ka wariyayba wuxuu yidhi min biram qaala min biraam biraamki iyo xijaarkana waa isku mid ah dhagaxta nooc ka mida nooc dhagaxanta ka mid oo biraam la yidhaaho kaasaa laga samayn jiray laga qori jiray ayb marka weel kastaba ha ahaadee weel nebidka weel kasta waa lagu samaysan karaa weel macdin ah ku dhagaxa ku dhooba-a ku qara-a mid walba waa laga samaysan karaa laakiin waxa weeyaan waa inuu iskaarka un la iska ilaaliyo shayga muskirka waa la iska ilaaliyo baabu الرuqsati fi اlintibaadi fi الظuruufi kuliha wالnahyi can shurbi kuli muskir can buraydata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal nahaytkm can الظuruufi weelashaan idinka nahy yani can اlintibaadi fi الظuruuf weelasha inaad wax ku nabiidaysataan qaarkood yani weelasha o dhan ma wada ahayn baan idinka reebay wa ina الظuruufa aw darfan ama weelashu buu yidhi ama weel laa tuxilu shayئa walaa tuxarimuhu wax mana ma xalaalayso waxna ma xaaraamayso wa kulu muskirin xaraam wax alla wx musker o dhan waa xaraam weel isaga waxbana xalaalayn maayo waxna xaraamayn maayo oo wixii xaraamta ahaa weel mucayan haddii lagu cabana xalaal kadhigi ka dhigi maayo wixii muxuu ahaay xalaasha haddii lagu cabana xaraam ka dhigi maayo muskar oo dhan uu iska ilaaliya musker waa muxaram kulligiis oo ayb weelasha marka iyada dahabka iyo fidadu dayda iyagu kuma jiraanoo intibaadka keliya meaha iyaga weel oo dhan in laga dhigtaaba xaraam laakiin marka weelkii kale labadaa aan ahayn nabidka waa lagu samaysan karaa laakiin waa inaanu muskar noqonin baabun baabu ruqsa fi ljari gayri lmuzafad midda aan la marinin laamiga aan la marinin inay iyadu mubaax tahay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala lama nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can innabidi fi lawciya qaaluu laysa kullu nnaasi yajid dadka oo dhan ma wada helaayo yani asqiya ma helaayo asqiya jildi ah dadka oo dhan ma wada helaayo fa arkhasa lahum wuxuu u ruqseeyey fi ljari gayri lmuzafad ashuunka aan ziftiga la marin laamiga aan la marinin kaas uu rugsaday marka ibnu cumar intaas ruqsadaas intaan buu isagu ogaado xadiidkii horena maxaa ahay zaadaan u sheegayana waa kii weelasha oo hortii hore la nahiyey buu u sheegay istinahiina kan kada keli ogaaday laakiin xadiidi burayda iyo kayrkiiba ba waxay caddaynayaan inuu mansuuq yahay kolle wixii weelashaas nahyanaya oo dhan waa wada mansuuq oo weelasha oo dhan nabiidka in lagu samaysta waa bannaan yahay aan dahabkii fidada ahayn laakiin musrifun baa mamnuuca baabu bayaani muddati اlintibaad muddada nabiidkaasi uu joogayo ee muddada haddii u dhaafto la daadinayo can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi salى allahu عalayhi wasalama yuntabadu bihi awala leyli habeenka awalkiisaa loo qoyn jiray nabiidkaa loo qoyn jiray oo biyaha iyo laisugu dari jiray iyo muxuu ahay iyo midhaha fayashrabuhu idaa asbaxa kolkuu waa beriista buu aroortii cabbi jiray yowmahu daaka maalintiisa wاllaylata alatii tajii'u iyo habeenka imaan doona wاlgada iyo berrida wاllaylata alأkhraa habeenka dambe wاlgada ilى alcasr waa imise maalmood ayb hal habeen buu ku beriyey waa kow aroor maalintii dambe marka waa cabbaayey habeenkii dambena waa ku beriyo habeenka iyo maalintiisaba waa cabbaayey habeenka saddexaad iyo maalinteedana waa marka waa saddex habeen saddex habeen faidaa baqiya shay-un saqaahu alkhaadima aw amara bihi fasubba hadduu wax ku soo haro marka khaadimkuu siinayey ama wuxuu odhanaya daadiya marka habeen afraadka hadduu joogo marka waa fasaadaya kolkii looga baqo marka inuu hadda kadib inuu muxuu ahaaye uu karayo oo dambaynayo oo muskir noqonayo kolkaasuu daadin jiray nebiga alayh salaatu wasalaam can caaishaةa radي allahu canha qaalat kunaa nbdu lirasuuli lahi nanbidu lirasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslama fi siqaa'in yuukaa aclaahu yani yurbatu aclaahu afkiisa la xidho qirba afkeeda la xidho baa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam nabidka aan ugu samayn jiray walahu cazlaa cazlaana wuu leeyahay cazlaada marka waxaa weeyaan waa midda hoose ee maxaa meesha lugtu ahaan jirtay afkii wuxuu aanaya xaggii madaxu ahaan jiray meeshii hoose xaggii lagu ahaan jireen kuwaasaa casla la yidhaahaa kuwaasaa hoostaa marka laga furi jiray marka la suro korka la suro iyo hoosta kuwa inta laga furo biyaha laga shubi jiray korka afka waa laga xidhayaa kolkii laga shubanayana kuwa hoostaa laga furaya nambiduhu gudwa aroor baan markaa nebidka ku samayn jiray oo ku ridi jiray fayashrabhu cashaa'an galabtii buu cabbi jiray wanambiduhu yashrabuhu cishaa'an wanambidhu cishaaءa fayashrabhu qudwa aroortii kaan samaynana galabtii buu cabaayey galabtii kaan samaynana aroortii buu cabaayey bas hal habeen ama hal maalin weeya kan kadu ayb xadiidka ibn cabaasna marka inta ugu badnayd buu sheegay baabun alkhamru yutakadu khallan khamrada in khal laga dhigto khamrada in khal laga dhigto marka khal ay noqoto marka idaam iyo waxaas laga dhigto lagu cuno عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فqاl لا lagama dhiganayo l lagama dhiganayo ayb marka kolba hadday khamro noqoto ha la sugo oo intay xareedoobaysa ee karku ka dhacaya kala fadhiisanaysa ee qal isu rogayso iyo mxuaha ama muraba iyo waxaase isu rogayso ha la sugo iyo lama odhan hala dhigto kolba hadday karkarto oo xumbayso oo muskara noqoto waa in la qubo baabu tadaawi biاlkhamri can waa'ilin alxadramiy waa'il ibni xujr alxadrami radia allahu canhu ana طaariqa bna suwaydin aljucfiy radia allahu canhu sa'ala nabiya sala allahu alayhi wasalam can alkhamri khamraduu ka waraystay ninkaasu nebiga alayhi salaatu wasalaam fanahaahu aw kariha an yasnacahaa wuxuu ka reebay mise wuxuu nacay inuu samaysto karaahadan marka waa taxriim wey xaaraamnimo weeyaan kariha wax kol haddii la yidhaaho waa nacay wey waxaas marka wixii la nacaana inuu inuu xaaraamnimo loo nacayo inuu xaaraamta ka labadaba waa ixtimaal markaasu wuxuu yidhi innamaa asnacuha lidawaa anu sharaabnimo uma sameeya waxaan u sameeyaa dawanimaan u sameeyaa fa markaasu wuxuu yidhi innahu laysa bidawaa'in walaakinahu daa dawa maahee cudur weeyaan marka umuu ruqsaynin nebigu alayh isalaatu wasalaam in khamrada dawanimo loo sameeyo oo laisku daweeyo uma ruqsaynin nebigu alayh isalaatu wasalaam sinaba marka khamradu uma bannaan gaajo in loo cabaa uma banaana oo muxua gaajo ma bixisa bay yidhaahaan oonna in loo cabaa uma banaano oon ma bixisa yidhahaan dawana ma aha baabun fii takhmiiri اlinaa weelka daboolkiisa weelka sharaabka ku jiro in la daboolo can abi xumaydin الsaacidiyi radia allahu canhu qaala ataytu nabiya salى allahu alيyه waslama biqadaxi labanin min annaqiic meeshaa naqiic layidhaaho ayaan ka keenay weel caana ah naqic waa meel magaca meesha biyuhu fadhiistaan ee yargodan ayaa naqiic layidhaahaa ayb laysa mukhamaran aan daboolayn weel caanahoon afka ka daboolayn ayaa naqic ka keenoo nebiga alayhi salaatu wasalaam u keenay faqaala calaa khamartahu maxaad u dabooli weyday bu walow an tacrida calayhi cuudan walow aad kuba gudubtid qoriba aad ku gudubtid caday iyo wax lamida ah afka uga soo saartide maxaad wuxuuna ugu soo dabooli weyday qaala abu xumaydin abu xumayd baa marka wuxuu yidhi innamaa umirnaa bilasqiya an tuuka'a laylan waxaa nala faray weelasha in la af xidho habeenkii marka maalintii kuma jirtuu leeyahy wa bilabwaabi an tuqlaqa laylan albaabadana in la xidho waxaa nala amray habeenkii habeen marka maalintii iyaduna kuma jirto habeenkiina guryaha albaabadooda waa in la xidho weelashana marka waa in afka laga xidho oo la dabo ayb marka weelasha muxuaha qirabta ah in afka laga xidho habeenkii un baana la amray buu abu xumayd leeyahay laakiin kuwa kale kuwa kale ee aan iyagu aan ahayn qirabta aan ahayn in la daboolo habeen iyo maalin labada ma laysfara mise laysma farin ayb xadiidka abu saciid abu xumayd haddii uu maalin uu ahaa waqtigaa uu nebiga calayh salaatu wasalaam uu u keenayo sharaabkan kada waxay keenaysaa marka maalin iyo habeenba in la daboodo fi'lan xadiidkii saraaxatan u amraaye khamir inaa'aka waawki siqaa'aka wa aqliq baabaka wa adfi misbaaxaka sidaa o wadkur isma allah waxaad moodaa habeenkii uun inuu sheegayo laakiin kan kada nebigu calayh salaatu wasalaam uu ku canaanaya uu leeyahay maxaad u dabooli weyday walow ulba adafka ka saartide hadduu isna habeen ahaa marka maalintii waa inaan weelasha in la daboola waxba waajib ayn ahayn haddiise marka uu maalin ay ahayd waa ina maalin iyo habeen ba ayna kala duwanayn weelasha afka bannaano ibnu khusayma kollayba isagu wuxuu rajaxaa inay maalintii waxba waajib aan ahayn aan la isfarin inaa mxaa ah, weelasha la daboolo iyo in afka laga xidho toona ee habeenkii keli ay tahay baabun au linaa'a wa awkiu asiqa عan jaabir bni cabdالlaahi radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم إida kana junxu الlayli yani ida kaana أwalu ظulmaة الleyl yani habeenka mugdigiisu markuu ahaa aw amsaytum ama markaad galabaysataan buu yidhi fakufuu sibyaanakum carruurtiina celiya carruurtiina celiya marka mugdiga u horraysa habeenka markuu galo qoraxdu dhacdo ilaa uu xogaa oo habeenka ka tago celiya carruurtiina dibadda ku ciyaarkeediiyo ku celiya oo guriga ku celiya fa ina ashayطaana yantashiru xiinaidin shayطaanku marka waqtigaasu uu baahaayo oo fidaa oo juyushiisa sii daaya faإida dahaba saacaة min allayl fakhalluuhum habeenka uu xooga ahy markay ka tagto sii daaya hubka waأgliquu اlabwaaba albaabadana xidha wadkuruu sma allah magaca ilahayna u qabta faإna الshayطaana laa yaftaxu baaban muغlaqa albaab xidhan shayطaanku ma geli kare ma furi karee xidha albaabkiina waawki'uu qirabakum waawkuu qirabakum af xidha qarbadyihiinana af xidha wadkuruu sma allahi magaca ilaahayna u qabta wakhamiruu aaniyatakum weelashiinana daboola wadkuruu sma allah magaca ilaahayna u qabta walow an tacruduu calayhaa shay-an walow aad waxba wax ku gudubteenbe wa adfi'uu masaabiixakum damiya faanuusyadiinnana damiya intaasoo dhanba marka inay habeenkii tahay ayaa ka muuqato marka xadiidkii abu xumayd uu sheegayey inaanu asqiyada keliya ku qaas ahaynee awaanida oo dhan iyo kulli waxaan oo dhan habeenkii un ay tahay ayb marka sida waa muxuu ahaay ibnu khusayma uu rajaxaya marka waa macquul xadiidkiina waa caddeeyey marka habeenkii marka sidaa yeela buu lehy nebigu alayh الsalaatu wasalaam wa can jaabirin radia allahu canhuma can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اlه alay slm yaquul غطوا الإناء وأwkوا السقاء faإna fi الsanaةi laylaة yanzilu fiiha wabaa cillada marka laysu faraayo in la daboolo weelasha la daboolo oo la afxidho cilashiisay ka mid tahay xikabta ku jirtay yuu caddaynaya wuxuu leeyahay sanadka waxaa ku jira hal habeen oo ay amraadu soo degto alwabaa waxa weeyaan amraada fidda e markay beled ku dhacdo aad isu qaadsiiye ee aad mxu ahay u faafta taasaa waba la yidhaahaa habeen baa jira sanadkii ka mid midahoo wabuhu uu soo dego laa yamuru in weel aanu soo maraynin laysa calayhi qitaa'un aanu dabood saarayn aw siqaa'an aanu soo maray bisiqaa'in siqa aanu soo maraynin laysa calayhi wikaaun aan ana xidhnayn ilaa nazla fiihi min dalika alwaba wabaha waxbaa kaga dhacaya weel alla weelka af ah bannaanba ama qirbadii aan af xidhnaynbaba habeenkaas wabahaas waa ku dhacaya habeenkaasu marka habeen ay tahay sanadka ay ka tahay marka lama garanayo weeyaan marka habeen walbaba xidha hal habeen buu sanadkii wabahaas soo degaya habeen walba marka ka digtoonaado xidha wa fii riwaayatin qaala leyth yani bni sacd layth ibni sacd baa wuxuu yidhi faاlأcjamu cindana yattaquuna dalika fi shahri kanuun اlأwl kanuun اlأwl oo december bisha december ayay iska ilaaliyaan caajimta agtayada oo bishaasay sheegaan inuu wabahaasu soo dego layth ibni sacd isagu masri bu ah marka caajimta uu sheegaya qibdigu ka wadaabaa suurooday iyo adbaati iyo rumiyiintii masr deganayd iyo kuwaas caajimta agtayada waxay iska ilaaliyaan buu leeyahay bisha december marka ay ictiqaadiyaan in bisha december uu webigu soo dego ayb kollayba hal habeen buu sheegay nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu sanadku muxuu ahay webigu uu soo dego marka si looga digtoonaado habeen walba waa in weelasha la daboolo muxuu ahay sibraaradana la af xidho oo laga digtoonaado webahaas baabun fi shurbi اlcasli wالnabidi wاllabni wاlmaa can anasi radia allahu canhu qaala laqad saqaytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama biqadaxi hada asharaaba kullahu sharaabka oo dhan baan weelkaygan kada nebiga alayh الsalaatu wasalaam ku waraabiyey buu leeyahay alcasla wالnabida wاlmaءa wاllaban intaba waa nebigu marka waa cabay oo weliba isku weelkaas ugu cabay wa can اlbaraaءi radia allahu canhu qaal lama aqbala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam min makkata ilى اlmadina qaala faاtabacahu suraaqaة bnu malik bnu jucshum waxaa soo raacdeeyey ninkaas suraaqatu bnu malik la yidhaha radia allahu canhu intaanu soo islaamin isagoo jaa'izadii doonaya inuu helo loogu ballanqaaday qofkii keena qaala fadacaa calayhi rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam fasaakad farasuhu muxuha faraskiisii geenyadiisii ayaa dhulka gashay lugaha dhulka la gashay faras midka dhadig iyo midka laba faras waa la yidhaahaa markaa hadda waa mid dhadig baa looga jeedaa saakad taadaa u geliyay baana tusinaysa faras dhadig bay ahayd yani geenya ahayd geenyadiisii baa markaa lagu haadiyey yaa dhulka la galay fa qaala yihi udcu llaha lii ilaahay ii bari walaa aduruka waxba ku yeeli maaye qaala fadaca allaha ilaah buu u bariyey qaala markaasu yii facadisha rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaah waa oomay famaruu biraaci e, hanamin nin adhi la jooga buu soo maray faqaala abu bakrin sidiiqu radia allahu canhu faأkhadtu qadaxan weel baan qaatay faxalabtu fiihi lirasuuli اllahi salى اlahu alay slam rasuulka ilaahay baan ugu lisay kuhbata min labanin yani labanan qalin wax yaroo cana aan ugu lisay faataytuhu bih waa u keenay fashariba waa cabay xataa radiitu ilaa mabsuud noqday oo rasuulka ilahi inuu onbaxay aan ogaaday yani xadiidkan kada waynu soo marray xadiis isagoo intan ka dheer oo baraa ibni caazib uu ka warinaayo abu uu ka warinayo haddase isaga toos u warinayo oo kan oo kale waa mursalu صaxaabi ayaa la yidhaha yani abu baa qisada la joogay mooyaane bara ibnu caazib lama joogin abubakr bakr buu marka ka maqlay dhagixii hoostiisa u xaari jiray iyo waa kii soo xadiidkaas soo haya marka hadda halkan kada inuu biyo cabay caanayn nabigu alay slat sl inu cabay caana ari inuu cabay oo weliba biyo lagu daray ila markii abu bakr ku daray biyahaan idaawada ku watay baan ku daray ayb can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama utiya leylata usriya bihi biiliya habeenkii iiliya loo guuriyey waa bayt lmaqdis ayaa waxaa loo keenay biqadaxayni min khamrin wa laban laba weeloo midna khamre yahay midna caaniyaha loo keenay fanadara ilayhimaa wuu fiiriyey labadiiba faأkhada labana caanihii buu qaatay faqaala lahu jibriilu calayhi الsalaam jibriil baa wuxuu ku yidhi alxamdu lilahi aladii hadaaka lilfitra had waxaala ilaahay fitrada kuga hanuuniyey falow akhadta alkhamra haddaad khamrada qaadan lahayd qawat ummatuka ummadaadu waa baadiyoobi lahayd ayb marka habeenkaana nebigu calayhi salaatu wasalaam caanu cabda caanahaas iyo meel laga keenay iyo muxuuha ah xaalkooda ma garanayna laakiin alimaamu nawowi isagu wuxuu yidhaha caanahaasu caana geel bay ahaayeen daliilkiisas ma garanayno inay marka riwaayadka qaarkood ku yimaadeen waxayd mooyaan nawowi wuxuu yidhaha caanaha loo keena caana geel bay ahaayeen in caana jannada laga keenay ahaayeen in caano adduunka laga keenay ahaayeen caanaa la siiyey baabu shurbi fi lqadax can sahl bni sacdin radia allahu canhuma radia allahu canhu qaala dukira lirasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaah waxaa loo sheegay imra'atu min alcarab haweeney carab baa loo sheegay oo yani qurux iyo loogu sheegay fa amara abaa usaydin waa loo keenay weli waa loo keenay waa loo sheegay maahayne walaalkeeda oo soo hijroodayba marka nabiga also wafdi nimo ugu yimid baa u sheegay nabiga alayh الsalaatu wasalaam markaasuu mxu aha nebigu ka doonay markaasuu mxuu ahay u guuriyey waa lasoo raray marka waa loo keenay haweenaydii marka inay timid baa loo sheegay hadda yani nebiga alayh الsalaatu wasalaam amara abaa usaydin an yursila ilayha abu usayd buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu fariin u diray inuu inuu soo qaado yani an yursila ilayha inuu qof u diro yani soo kaxay soo qaado fa arsala ilayha faqadimat fanazlat fi ujumi bani saacida yani fii qalcati bani saacida xisnigii banu saacida ayay degtay oo sahl ibni sacdi iyo abu xumayd labaduba qoladoodii ahayd faharaja rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaah waa baxay xataa jaa'aha ilaa uu uga yimi fadakala calayha waa u soo galay faidaa hiya imra'atun munakisatu ra'saha wa idaa haweenay madaxeeda hoos u foorarinaysa falamaa kallamahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi markuu la hadlayo qaalat waxay tihi acuudu billahi minka qaala laqad acadtuka minii waan ku magan geliyo ilah baan kaa magan gelay w marka acuudu billahi minka marka waa laqad cudta bicadiiminna waa riwaaya waa ahayd kolka uu ku magan geliyay buu kule ilahi magan gashay waa iga nabad gashay faqaaluu laha markaasi waxay ku yidhaaheen atadriina man haada ninkaad hadalkaa kulahayd ku yahay ma garanaysaa faqaalat laa faqaaluu hada rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam jaa'aki liyaqtubaki waa rasuulka ilaah wuxuu kugu yimid inuu ku doono oo ku guursada buu kugu yimid qaalad markaase waxay tihi ana kuntu ashqى min dalik sidaa anaa ka ayaan daraa ayaanba umalay rasuulka ilah inaan guursado marka riwaayadan waxay sheegaysaa inaanay garanaynin riwaayadii bukhaarina waxay caddaynaysaa inay garanaysa laakiin haween ay ugu sheekeeyeen haddii ay rabto inuu mxuu ahaay ay rabto inuu nebigu jeclaado kolkuu usoo galo hadalkaa inay dhahdi marka way garanaysae su-aasay sheegayso waa waay inay isku jeclaysisay ka wad kanna waxay leedahay maynay garanayso qaala sahdun faaqbala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam ywmaidin xatىa jalasa fi saqiifati bani saacidata huwa waasxaabuhu nebigu alay slatu haweenaydii waa ka soo noqday saqiifatu bani saacid ayuu yimid oo fadhiistay uma qaala markaasu wuxuu yidhi isqinaa yaa sahl isqinaa na soo waraabi buu ku yidhi sahl sahl ibni sacdi buu ku yidhi nasoo waraabi qaala fa faakhrajtu lahum hada alqadaxa weelkanaan aan u soo bixiyey faasqaytuhum fiihi waan ku waraabiyey qaala abu xaazim abu xaazim oo xadiidkan sahl ka warinaya baa wuxuu yidhi hada alqadaxa buu leeyahy marka qadaxaas waa inuu meesha yaallo la arkaayey faأkhraja lanaa sahlun sahl baa wuxuu noo soo bixiyey dalika alqadaxa fasharibnaa fiiha anaga oo ka cabnay weelka uu nebiga alayh الsalaatu wasalaam biyaha maalintaa uu ku waraabiyey uu noo soo bixiyey ananana ku cabnay qaala ثuma اstawhabahu baعda dalika cumar bn cabdilcaزiiz radي allahu canhu fawahabahu lahu waxaa ka dalbado inuu siiyo ka dalbaday sahl ibni sacd weelkaas isaga ah cumar ibn cabdilcaزiiz markaasuu siiyey baabu الnahyi can اkhtinaafi اlasqiya اkhtinaaف alasqiya isagaana sharxi doonaba alasqiyana waa jamcu siqa waa qirabta weeyaan can abi saciidin الkudriy radي allahu canhu qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm can اkhtinaafi اlasqiya an yushraba min afwaahiha in afkeeda lagaga cabo taasuu iyo nebigu alayh الsalaatu wasalaam riwaayadan dambea waliba sii caddaynaysa wa fii riwaayatin waاkhtinaafuhaa an yuqlaba ra'suhaa waa in madaxeeda la rogo uma yushraba minhu laga cabo muxua afkeeda hore sida afkeeda saa mxua loo jebiyo qarka saa loo jebiyo saa loo laabo in afka la saaro sidaa loogaga cabo ayuu nahiyey nebigu alayhi الsalaatu wasalaam ayb cilladu u nahiyena riwaayaadka qaarkood ba waxay caddeeyeen marka inay mxuaha neeftaa ku baxaysa iyo sababteedabu biyuhu weelka ku doorsamaya ku uraya ayb marka weelka weyne biyu ay ku jiraan ee lagu kaydsado lagu dhigto waa in laga shubto ama weel kale yar inta la darsado lagaga cabo mooyaane in afka la saaro maa bab النهي عن الشhرب في آنية الذهب والفضة عن عبد الله بن عكيم قال كنا عند xudayفةa رضي الله عنه بالمdائن mdائن meesha la yidhaaho waa caasimadii kisra ayaan la joognay mxuah xudayfatu bnu lyamaan radia allahu canhuma faistafqaa xudayfa xudayfa muxuu ahaa in lasoo waraabiyo dalbaday fa jaa'ahu dihqaanun dihqaan baa u yimid kabiiru lfallaaxiin ayaa dihqaan la yidhaahaa muxuu ahay cumdaha kay carabtu yidhaahaan oo kale qaryadaha madaxdooda ah kaasaa la yidhaahaa muxuu ahay dihqaan la yidhaahaa xagga farisiga bisharaabin fii inaa'in min fidatin weel fidaa buu sharaab ugu keenay faramaahu bihi wuu ku tuuray weelkii intuu ka qaaday yuu ku tuuray xudayfa wa qaala markaasu wuxuu yidhi inii abartukum inii akhbartukum annii qad amartuhu anlaa yasqiyanii bihi hadda eh, eh, anlaa yasqiyanii fiihi hadda ka hor baan u sheegay oon ka naahiyey inuu weelkaas oo kale biy sharaab iigu keeno marka eh, nahyigii uu khilaafay sababtiisa ayuu u edbinayaa xudayfa radi allahu canhu ayb faina rasuula اllahi salى اlه alay slam qaala laa tashrabuu fi aaniyati الdahabi wاlfida walaa talbasuu الdibaaja wاlxariir fainahu lahum fi اdunya walakum fi اlآakhira ywma alqiyaama ayb ha ku cabinuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi weelasha dahabka iyo fidada ha ku cabina hana xidhanina xariir iyo diibaajtoona diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid a ha xidhanina fainahu lahum fi اdunyaa yani isticmaalan adduunka iyagu ku leeyihiin gaaladu walakum fi اlaakhira idinkuna aakhiraad ku leedihiin qiyaamaha yani qiyaamaha weel ka dhiganaysa xariirtana aad xidhan doontaan وعn أmi سلمةa رadي الله عnهa زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal الذي يشhرب في آنية الفضة إنma يujarjir في baطنihi naara جهنم yujarjir jarjara macnaheedu waxaa weeyaan waa codka ka baxaya sharaabka marka la liqaayo qurjuc qurjuc la siinayo codkaasaa jarjara la marka waxaa weeyaan qofkii weel fidaa wax ku cabaayaa wuxuu qurjuc qurjucsiinayaa oo calooshiisa uu ku ridayaa naar weeyaan yani naar bay noqon doontaa naar bay sabab ugu noqon doontaa wa fii riwaayatin in aladii yaakulu aw yashrabu fii aaniyati dahabi waalfida marka sharaabkii iyo iyo akligii iyo dahabkii fidadiiba riwaayadan isku dartay kulligu marka wada xaraam weeyaan rag iyo haweenbana xaraam bay ka yihiin qof walbaba weel inuu ka dhigto dahabka iyo fidada ama wax ku cuno ama wax ku cabo waa ka xaraam baabun idaa shariba falaymana falaymanu axaqu qof hadduu intuu wax cabo soo hambeeyo dadkii kale marka meesha la fadhiyey ee qaarkood la siinaya sharaabka ka midigtiisa fadhiya yaa ku xaqle in la siiyo عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتاanaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في daarina guriga iyaga kaduu noogu yimid نبiga عaليه الصلاaةu وaسلاaم فاsتسقىa شhراab buu طلبay faxalبnaa lahu شhaatan neef adhyaan u lisnay ثuma shubtuhu waxaan ku barxay min maaءi bi'ri haadihi ceelkaygan kada biyihiisa ayaan ku barxay qaala أنس wuxuu yihi faأعطaytu رasuula الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi baan siiyey fashariba rasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم وأbu bakrin can yasaarihi isagoo abu bakrin bidixda uu ka joogo wa cumaru radia allahu canhumaa wujaahahu yani amaamahu hortiisa uu fadhiyo wa acraabiyun can yamiinihi ninka baadiyihiina midigta uu ka fadhiyo falama faraga rasuulu llahi sala allahu alay slam min min shurbihi qaala cumaru radia allahu canhu hada abu bakrin ya rasuula allah yuriihi iyahu abu bakr buu tusinaya abu bakr baa kaasa buu leeyahy yani mxuha fadladaada hambadaada isagaa ku xaqle buu ka wada faacطىa rasuulu الlahi salى الlahu عalay slam alacraabiya acraabigii buu siiyey ninkii reebaadiha buu siiyey wa taraka abaa bakrin wa cumar abu bakr iyo cumarba waa ka tegey wa qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam alaymanuuna alaymanuuna alaymanuun yani kuwa midigtaa kuwa midigta yani alaymanuuna axaqu yani kuwa midigta abaa ku xaq leh qaala anasun fahiya sunnatun fahiya sunnatun fahiya sunna saddex goor u sunno way yani midig ka wadidaasu sunno way sunno baabun fi isti'daani الصagiiri fi icطaa'i shuyuuخ idan qaadadka laga idan qaadanayo qofka yar hadduu midigta isagu fadhiyo o isagu sharbadaa ku xaq leeyahay in dadka ka daaweyn uga tanaasulo can sahl bni sacdin الsaacidiyi radي allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama utiya bisharaabi sharaab baa loo keenay rasuulka ilaahi fashariba minhu waa cabay wa can yamiinihi gulaamun wiil da'yar baa fadhiyey midigtiisana waa ibnu cabaas baa la yidhi wiilkaas wa can yasaarihi ashyaakh E, bidixdiisana waxaa fadhiyey odayaal baa fadhiyey faqaala lilgulaam wiilkiibu wuxuu ku yidhi ata'danu lii an ucطiya haaulaa may idinaysaa inaan kuwan kada siiyo raggan kaa da'da weyn inaan siiyo ilan da'du in laysku maamuusa bay mudataa da'du muxua maamuus way mudataa waa kayna xadiidkii soo soo mara xadiid ulqasaama iyo xadiidkii cadayga ku riyooday nebigu alayh isalaatu wasalaam kabir kabir waa kaynu soo maray laakiin marka axaqiyadiina waxaa le ulaamkanaa leh faqaala nabiyu sal lahu a faqaala algulaamu wiilkiiba wuxuu yidhi laa wallahi laa uuhiru binasiibii minka axadan qofna u doori maayo naftayda qofna uga doori maayo muxuu ahay nasiibkaan kugu yeeshay qofna naftayda kaga horraysi maayo marka waxaa la yidha waxaa laga qaatay muxua iihaar inaana wixii wixii muxuu ahayey fadaa'ilihi inaanay oo cibaadaad iyo wixii ku saabsan umuur dunyawiya mooyaane wixii umuur ukhrawiya ah inayna iihaar aqbalin iihaar male iyada ayb qaala fatallahu rasuulu llahi sala la alay slm fi wadaci yani wadacahu rasuulu llahi sala la alay slm fi yadihi gacantiisa u gacantiisa u saaray ninkaas marka wiilkaas yare marka diiday iihaarkaa diiday inuu nimankaas u dooro diiday wuxuu u diidayay wuxuu ahaa kuba cileeyey inuu barakadaa nebiga alayh salatu slam yuu rabaa inaanu qofna iska siinin marka ma ahayn inuu sharaab ahaan iyo hunguri ahaan uu rabay ma ahayne barakadaa nebiga alayh salaatu wasalaam ayuu diidanaa inuu qofna iska horraysiiyo nebiguna marka kuma canaanin baabu الnahyi can الtanafusi fi اlinaa can abi qataadata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam nahaa an yutanafasa fi linaa weelka dhexdiisa in lagu neefsado isagoo qofka weelka afka ku hayo uu neefsado kaasuu reebay nebiga alayh isalaatu wasalaam baabun kaana rasuulu llahi sala allau alay slm yatanafasu fi sharaab sharaabku ku dhex neefsan jiray yani cabidda intuu cabaayabuu ku dhex neefsan jiray intuu weelka afka kaga qaado uu neefsado markana kusoo celinaya maaha inuu yarxamuka allah inuu weelka dhexdiisa ku neefsan jiray maa can anasin radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alay slam yatanafasu fi sharaabi halaaan fi sharaab yani fi shurbi cabitaanka dhexdiisa ayuu saddex goor neefsan jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray inahu arwaa waabra'u waamra saasuu odhan jiray isagaa u wabaxnimo badan oo u oonbixin badan saddex goor in saddex nafasood in lagu cabo iyo oonka si fiican si fiican u bixinaysa iyadaana u caafimaad badan iyadaana muxuu ahaye u caaqibo wanaagsan oo yani dararka uga fog qaala anasun fa ana atanafasu fi sharaabi halaatan sidii oo kale ana yeelaa buu leeyahay radia allahu canhu iqtidaan birasuuli llahi sala allau alay slam baabu الnahyi can shurbi qaa'ima can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam laa yashrabana axadu minkum qaa'ima faman nasya falyastaqi qofkiinna isagoo taagan yaanu cabbin qofkii ilaawaa marka is ilaawo oo taagni markaa ku cabbaana iska hunqaayo ay saasuu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam marka axaadiid kale oo saxiixa iyaduna ah nebigu alayh isalaatu wasalaam inuu taagni ku cabbay yaa jirta taagni inuu ku cabiy marka waxaa weya sheekh ilalbani hadda tacliiqiisa wuxuu leeyahay kolkaas nebigu alayhi salaatu wasalaam uu taagnida ku cabaayey duruuf gaara ahayd oo marka qirba mucallaqa oo derbiga suran oo soo dejinteeda iyo marka ay dhib tahay oo marka nebiga alayhi salaatu wasalaam uu taagni kaga cabo afka uu saaray ayay ahayd marka hadday xaaladaas oo kale ay tahay oo meeshu marka ama ciriiri tahay oo meel fadhiisto qofka aanu helaynin oo muxuu ahay zaxmadii ay jirto ama eh, weel sudhan oo sidaas oo kale uu kagaga cabaayo uu ka cabaayo kolkaa dhib male inuu taagni ku cabo lakin haddii kale mamnuuc weeyaan oo ficilkaa nebigana alayh isalaatu wasalaam waa xaalad gaara ahayd oo eh, duruufta ayna u saamaxdeen inuu nebigu u fadhiisto fadhi ku cabo kana marka eh, muxuu ahaaye eh, waa midka caamka ah weeyaan ayib <coughs> cali bn abi aalib radia allahu canhu waa dadka arrintaas diidayo taagni in lagu cabo iyo waa canaanan jiro wuxuu odhan jiray rasuulka ilahi oo taagni ku cabaa ku cabbaayaan arkay unta loo sheego o la yidhi dad baa yidhaaha taagnida laguma cabo yuu biyo i keena biyo baa loo keena markaas intu istaagay yuu cabbooyey rasuulka ilahi sidaas u cabaayaan arkay ayib marka nahyigana aanu maqalna alayh salaam ah, baabu nahy ah, baabu ruksati fi shurbi qaa'iman min zamzam عن iبn cabاasi radي allahu canهuma qaala saqaytu rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm min zamzma fashariba qaa'ma wastasqى wa huwa cinda اlbeyt yani cinda alkacba isagoo zamzmna janb اlbeyt guriga waa u dhowaa kacbada waa u dhowaa nebigu alayه الsala sl xajaة اlwadaac ayuu sharaab dalbaday cabaas iyo dadkiisi oo biyaha dhaaminaya waa sidii ka dalbaday markaasaa la siiyey wadaan loo dhiibayo markaas taagni buu ka cabay buu le waa kii muxuu ahay ku dhaaran jiray cikrima nebigu alayhi الsalaatu wasalaam inaanu taagnayn hashaa taagnayn hashuu fuushanaa isagoo hasha taagan buu cabay marka hasha kama degin ayb marka kolkuu qaa'iman leeyahay yani qiyaamka hashuu ka wadaa buu sidaasuu ku fasiray cikrima kitaabu اlأطcima baabu tasmiyati calى الطعaam alأطcima waa jamcu طعaam عن xudayfةa radي allahu canhu qaala kunaa idaa xadarnaa maca الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama طcaama markaan طcaam kala qayb gallay rasuulka ilaahay lam nadac aydiyanaa xataa yabdaأa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm fayadaca yadahu ilaa uu rasuulka ilaahay isagu ku bilaabo oo gacanta isagu geliyo gacanta maanaan saari jirin wa inaa xadarnaa macahu maratan طcaaman mar baan kala qayb gallay طcaam kala qayb gallay fajaءat jaariyatun gabadh yar baa timid kaأnnahaa tudfacu aad mooddo in lasoo riixay dabada laga soo riixayo soo rooraysa oo daf soo tiri fadahabad waxay tagtay litadaca yadahaa fi طacaam in cuntadii gacanta geliso dabada laga soo riixayo kale aad moodda soo rooraysa oo raggi intay soo dhex gashay bay gacanta la laacday faأkhada rasuulu الlahi salى الlه alay slm biyadiha gacanta nebigu qabtay ثuma jaءa acraabiyun qof reer baadiyaa yimid kaأnnahu yudfac sidii isagoo lasoo riixayo oo kale isna sidoo kale inuu gacanta geliyo doonay faأkhada biyadihi gacantiisu isna qabtay faqaala rasuulu الlahi salى الlه alay slm markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi ina الشhayطaana yastaxilu الطcaama an laa yudkara smu اllahi عalayhi wuxuu shayطaanku ku banaystaa cuntada inaan magaca ilaahay lagu soo lagu sheegin oo magaca ilahay loo qabanin yani marka magaca ilaahay cuntadaan loo qabanin shayطaankii marka waa waa cuni karaa kii magaca ilahay loo qabsansa ma cuni karo wa inahu jaءa bihadihi اljaariya gabadhanuu keenay shayطaan baa keenay liyastaxila bihaa inuu cuntada iyada ku banaysto oo iyadoo magaca ilahi aan qabanin kolkii gacanta geliso isna gacantii la geliyo faأkhadtu biyadiha gacanteedaan qabtay fajaءa bihada alأcraabiy liyastaxila bih faأkhadtu biyadih wاladii nafsii biyadihi ina yadahu lafii yadaya maca yadiha lafii yadii maca yadiha ayb waa ilaah baan ku dhaartay gacantiisii gacantayday ku jirtaa gacantiisi baan hayaa oo gabadha gacanteeda la jirta gabadha gacanteeda iyo gacantiisa isku jirtaba marka isla mar ina cuntada geliyaan uu rabay markaan qabtay marka gacantiisana waa la qabtay ayb maca aydiihima marka riwaaya odhanaysana ina yad ina yadayhi lafii yadaya maca aydiihima wa riwaayatin uma dakara sma allahi waakal bismi intuu yidhi marka nebiga alay slaa sla cuna عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal إذا dخل الرaجل byته ninku markuu gurigiisa soo galo fadakara sma اllahi عaزa وaجل عinda dخuulihi وعinda طcaamihi uu magaca ilaahay qabsado oo bisinka uu qabsado markuu soo gelayo iyo markuu cuntada la soo dhigaba qaala الشhayطaanu shayطaanka wuxuu yidhaahaa shayaطiinta kale ku yidhaahaa laa mabita lakum walaa casha meelaad baridaan iyo cashatoona ma helaysaan caawo gurigan mana baryi kartaan kamana cashayn kartaan waidaa dakala falam yadkur isma allahi cinda duquulihi hadduu guriga intuu galo markuu guriga galaayo aanu mxuaha bisinka ilaah aanu qabsanin daf iska yidhaha albaabka daf yidhaaho hoodi iyo wax daran uu yidhaaho qaala shayطaanu adraktum lmabiid meel saaxad waa hesheen caawo kolba haddii magac la-aan magaci ilahay la-aanti lagu soo galay alas caawa waa seexan kartaa gurigan kada ayb wإida lam yadkur illaha cinda طcaamihi qaala adraktum اlmabiita wاlcashaa seexad iyo cashaba waa heshay buu odhanaya marka shayaadiinta kale la socodkuu ku dhahaya yani midkood baa saa dhahaya caawo khalaas ciddanu cid fiican weeyaanoo kodi meelaan ka seexanay kii kale markaasuu kii kale muxuu ahay kii kale wuxuu odhanayaa waa cidan cidkun weeyaanoo caawa waa ku qadaynaa meel ka heli mayn sida xadiid abi hurayra ku timid waxa wey waxaa isu imaanayaa qofka mu'minkaa shayطaankiisii iyo iyo qofka muxuu ahaaye faasiqa faajirkaa shayطaankiisii markaasuu kanuna wuxuu imaanayaa isagoo caataysan oo gaajaysan oo basaasan oo u imaanaya kanna isagoo dhergan oo muxuu aha oonbaxsan oo subkan oo buu imaanayaa oo necmaysan ila kanna wuxuu kan sameeyo o dhan buu la samaynaya waxba ka qabsan maayo magac ilahi ka qabsan maayo kanna wuxuu qabanaya o dhan bismi illaahi buu odhanaya markaasuu shaydaan aan usoo dhawaanayn shayطaankiisu marka waa kana shayطaankiisu waa rafaadinaya kana shayطaankiisu waa barwaaqu isaga dhex jira bab اlأkli bاlyamiin عan ibni cmr radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى الlه alay slm qaala إida akla axadukm falyأkul biyamiinih وإida shariba falyashrab biyamiinih faina الshayطaana yأkulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalih midkiin markuu wax cunaayo midigta ha ku cuno markuu cabaayana bidixda ha ku cabo oo bidixda ha ku qabsado ayb sababtuuna uga nahiyanayaana waxa weeye marka tashabuh bishayطaan ayaa ku jira shayطaankaa bidixdana wax ku cuna bidixdana wax ku cabee shayطaan isku shabihine midigta wax ku caba midigtana wax ku cuna ayb an caado fiican baan ku arkay dadkan kada beledkinkada waxay leeyahay kolka isagoo cuntadii qofki cunayo farihiisa cuntadii ku taaltaalo uu rabo inuu ah, inuu biyihii cabo galaaskii una uga baahiyo inuu ku qabto gacanta cuntada leh say tan ku qabtaan tan ka taageerayaan si labadii gacmood ay ugu wada cabaan oo kale xeelad fiican ba weeyaan marka bidixda yaan lagu cabin bidixdayana yan ayaan wax lagu cunin bidixda in wax lagu cuno looma badno oo wixii uun midho ah hal loo qaadanaya mooyaane dee iyada umaba haboona bidixda lagu laakiin waxaa lagu dhintay weeyaane dadka aada ugu badan yihiin waa sharaabka sharaabkay labada gacmood dadka uba kala duwanay bidixda iskaga qabsanaya qofka عن إyاس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أن أbاه xdثه أن رجuلا أkل عnda رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بشimاaلhi rasuulka ilaahay agtiisa ayuu nin bidixda wax ku cunay ninkaa busr ibni raacil cayr ayaa la odhan jiray nin iska mu'mina bu ah munaafiq ma ahayn fa qaala markaasu wuxuu nebigu alayh salatu salaam ku yidhi qul biyamiinika midigtaadaan ku cun fa qaala laa astaiicu ma kara kibirun baa u diiday siduu xadiidkuma sheegi doona kibirun baa u diiday mooyaane waa kari karay marka kibirkaas uuna u diidayana marka wuxuu iska ahaanu dabcigiisu horrebaadinimi iyo qalabsanid iyo see lagula hadli kara wuxuun soo bartay oo kale iskaga jiray mooyaane kama ahayn munaafiqnimo kama ahayn nin iska jaahilahoo marka kolkaas islaamnimada ku cusub tahay buu iska ahaa qaala laa astaiicu ma karaayo qaala markaasuu nabigu alayh sala sl wuxuu yihi laa staطacta ha karin waa habaaraya ha karin buu yidhi marka maa manacahu uma diidin salama leh ila alkibru isweynayn mooyaane kibir mooya wax kale u diidan wax kale cudura ma lahayn qaala famaa rafacahaa gacantii kor ugumana qaadin ilaa fiihi afkiisa weligii gacantii shalal baa kaga dhacayoo weligiiba gacantii dib dambe midigti ahayd midigta ma karaayo soomaana odhan hana karin baa marka la yidhi weligii inuu gacantii midigtaa kor usoo qaado afkiisa luqma kusoo gaadhsiin maanu karin bidixdii baa u noqotay marka gacan u noqotay baabu اlأkli mima yali اlaakila qofka cunaaya in xaggiisa soo xigta kolkuu dad la cunaayo inuu ka cuno can cumar bni abi salamata radia allahu canhuma rabiibi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam umu salama wiilkeedii weeyaan qaala kuntu fii xajri الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay dhabtiisa ku jiray yani rasuulka ilahay bay korinaayo wa kaanat yadii tatiishu fi الصafxa tatiishu yani taduuru fi الصaxfa xeedhada iyo gacanteyda ku wareegaysan jirto halba meeshaan raban ka qaadan jiray canug yar weeyaano kol halkan ka qaadan kol halkan ka qaadan kolba halba meel ka qaadanayo faqaala lii markaasu wuxuu nebigu alayh sala slam u yidhi yaa gulaam sami illaaha magaca ilaahay qabso bismi illaahi dheh wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul mimaa yaliika dhanka kusoo xiga ka cun sidaasuu marka aadaabtaasu baray nebigu alayh isalaatu wasalaam wiil yaroo kurayahoo islaantiisu dhashay buu ahaa marka waxaa aadaabta islaamiga in carruurta lagu ababiyo weeyaan oo carruurtiisa iyo carruurta qaraabadiisa iyo wixii gurigiisa joogay iyo qofku uu aadaabtaa baro taasaa laga rabaa marka cumar wuxuu dhihi jiray famaa zaalat tilka ticmatii bacdu sidaasaan hadda maalinta inta ka dambaysa oo dhan saasaan wax u cunaa buu sidaa uu nebigu alay sala slam maalintaa u sheegay ayuu laazimay baabu اlأkli bihalaaثai asaabic saddex farood in wax lagu cuno ayb markii kibista la cunaayo wixii muxuu ahay saddex farood in lagu cuno عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم yأkل بثaلاث أصاaبع saddex farood buu wax ku cuni jiray warubama istacaana biraabica ah. kolka qaarkoodna dacfra inuu ku taageertana waa dhici jirtay ayb wayalcaqu yadahu gacantiisu leefi jiray qabla an yamsaxaha intaanu tirtirin intaanu tirtirin nu dhaqinna buu nebigu alayh salaatu wasalaam leefi jiray marka gacantay sunno weeyaan faraha in la leefo oo cuntadii ku taallay laga nadiifiyo oon la biyo raacinin ama muxu ahayey laiskaga tirtirin isagoo wax cuntayahay gacanta ku taalo weelkana in la tirtiro oo la murdiyo weeyaan kol haddaan wax lagu hambaynaynin isagoo wax qararkiisa ku harhareen waa inaan la daynine waa in la tirtira isaga wax cuntoho la dayaco marka la daadiyo iyo ma ogola baabun idaa akala falyalcaq yadahu aw yulciqhaa ha leefo gacantiisa ama ha leefsiiyo ilmihiisa yaryar iyo ilmihiisa yar iyo qaadimkiisa iyo islaantiisa iyo qof inaan ka yaqyaqsanaynin oo muxuu ahaye ka aqbalaya ama ha siiyo ama isagu ha leefo can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam idaa akala axadukum طacaama falaa yamsax yadahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha ilaa isagoo ka leefo ama qof leef baabu lacqi اlasaabici wالsaxfa leefidda la leefo faraha iyo iyo xeeradaba xeerada yani waa in la murdisto oo muxuahay laga tirtiro waxa ku yaallay cuntada ku harharay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay waslam amara bilacqi اlasaabici wالsaxfa faraha iyo xeeradaba in la leefo buu faray nebiga alayh الsalaatu wasalaam wa qaala markaasu wuxuu yidhi inakum laa tadruuna fi ayihi lbaraka fi ayihi yani fi ayi طcaam cuntada midkeeda ay barakadu ku jirto ma garanaysaan ma intan yare farihiina kusoo harhadhay iyo inta xeerada ku harhadhay bay ku jirtaa mise intii aad muxuu ahaaye aad cuntaanay badnayd bay ku jirtaa ma kala garanaysaane leefa buu lehay marka si aad barakadii u wada heshaan baabu masxi luqma idaa saqaطat wa akluha cuntada daadaadatee marka la cunaayo ku daadaadato gogoshiiyo ku daadaadato meel nadiifa ah hadday ku dhacdana sunnadu waxay tahay inta la qaado in la cuno hadday meelaa nadiifan ah ku dhacdana inta laga tirtiro wixii ku dhacay hadday aqbalayso wax lagala tirtiri kara ay tahay inta laga tirtiro laga nadiifiyo la cuno marka in la daayo maaha kolaba can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu الnabiya salى اllahu alay waslam yaquul ina الshayطaana yaxduru axadakum cinda kuli shayءi min sha'nihi shayطaanku waa la joogaa qofkiin walbaba arrin waloo tiisa ho samaynayaba wax kastoo samaynayaba shayطaanka waa la jira markuu wax cunaayo markuu wax cabaayo markuu musqusha gelaayo markuu dharka iska bedelaayo markuu islaantiisa u tagaayo shay waloo qabanayaba shayطaan waa kula jira ayb markuu seexanayo markuu soo tooso waa la jooga xataa yaxdurahu ilaa uu la joogo cinda طacaamihi cuntadiisa markuu cuntada cunayana uu la joogo meel uu shayطaan kaga baxsan yahay qofka marka ma jiro faidaa saqaطat min axadikum luqma midkiin hadday luqmadu ka dhacdo falyumid ha ka tirtiro maa kaana biha min adan yani min wasq wixii ku jira ee soo raacaya wasq ha ka tirtiro uma liyaakulha ha cuno hadday meel wasaqaysan ku dhacdaa sidaa laleeyahayba marka meel nadiif ahoo sufradii iyo nadiif ah ama miis nadiifa dushiisa isoo ku dhacday baad dadka arkaysaa maxaan ayna qaadanaynin xataa tii meel wasaqaysan ku dhacday baa laleeyahy intaad ka tirtirtaan cuna walaa yadachaa lishayطaani shayطaanka yaanu u daynin yaanu shayطaanka u daynin marka shayطaan baa cunaya wey shayطaanna cadowgaa weeyaan cadowgaabaad marka cunto siinaysaa faidaa faraga markuu ka bogo falyalcaq asaabicahu farihiisa ha leefo fainahu laa yadrii fii ayi طacaamihi takunu lbaraka cuntadiisa juska ay barakadu kaga jirto ma garanayeen kolkuu cuntadii dhammaysto muxuu aha farahiisa ha leefo ayb wixii ka dhacana ha qaado bab fi اlxamdi lilahi عlى اlأkli wالshurb عan أنس bni malik radي allahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم in allaha la yarضى can اlcabdi addoonku waa ilahay raalli ka noqdaa an yaakula alakla cuntada inuu cuno hal mar wixii la cunaa akla la yidhaahaa sida casha cashadu waa akla qadadu waa akla quraacdu waa akla halkii mar wixii la cuno akla wey amaa ukla haddii la yidhaaho la godo waa wixii hal mar afka la geliyo wixii hal mar afka la geliyo waa ukla wixii hal mar cuntadii wajbadii mar la cunaana waa akla ayb an yaakula alakla fayaxmadahu calayha wayashraba asharba fayaxmadahu calayha taasuu ilahay kaga raali noqdaa ilahay ridihiisa wixii lagu heli karaayo wax culus ma ah wax culus baan aan ahayn oo fudud baa ilahay ridihiisa lagu heli karaa adigoo intaad hal mar waxunta alxamdu lilaahi min qalbi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh